alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii xilyatu taalib alcilmi ayaynu ku soo jirnay qaala almusanifu raximah اllah attaasic altamatucu bikhisaali اrujuula in lagu raaxaysto bikhisaali اrujuula ee sifooyinka ragannimada in lagu raaxaysto oo bimacnaa lala yimaado wa min alshajaacati wa shiddat alba'si fi alxaqi wa makaarim alakhlaaq wa min alshajaacati geesinimo ah wa shiddat alba'si iyo markaa dhibaatada iyo inay markaa daran tahay ah ou markaa yacni adag yahay fi lxaqi xaqa marka uu ku adag yahay oo shaygii xaqa aanu ka tanaasulayn yacni si adag uugu sugnaanayo xaqii wa makaarim alakhlaaq iyo dabeecadaha iyo akhlaaqda wanaagsan aadaabta wanaagsan ee ah khisaaru rujul u fasiraya mintuna waa bayaaniya min ashajaacati geesinimaa wa shiddat alba'si iyo markaa waxa weeye dhibtu markaa inay darantay ah ou aad marka ugu adeg yahay xaqi fi lxaqi wa makaarim alakhlaaq dabeecadihii marka ay wanaagsan yihin akhlaaq wanaagsan iyo aadaab wanaagsan uu leeyahay waalbadli fi sabiili almacruuf iyo in lagu deeqo waddada markaa waxa weeye macruufka in markaa waxa weeye waddo macruufa in loogu deeqo yacni si markaa macruuf ah oo wanaagsan in wax loogu deeqo wixii macruufee wanaagsan waalbadli fii sabiil macruuf fiidu waxay noqonaysaa saabiya yacni marka macruufka waddadiisa daraaddeed in wax loogu deeqo waxaa lagu deeqayaa waxay noqonaysaa mar ra'yigii mar cilmigii mar maalkii nooc walbaa soo geliya xataa tanqatica duunaka aamaalu rijaal ilaa ay kaa go'ayso duunaka sokadaada ay ka go'ayso amaalu rijaal raggu waxay ididiiloonayaan ama marka ay higsanayaan ay kaa go'ayso bimacnaa cidna aynay doonaynin oo ku haminaynin inay waxaweeye wax markaa baatila inay kugu dirqido ama kugu riixido aynay doonaynin aynay hawaysanaynin inay kugu riixaan shay markaa waxaweye xun wa calayhi marka saa lagu socdo faxdar waxaad ka digtoonaataa nawaaqidahaa waxyaalaha markaa dabeecadahaas wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan ee khisaal rujuula ah ee wax ka mida tilmaamay waxyaalaha diga ah ee burinaya ka soo hor jeeda ka digtoona waa iska ilaali oo min dacfi alja'shi in naftu daciif tahay ah ama inuu qalbigu daciif yahay ah aljashi culamada qaar waxay ku fasiraan annafs ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku fasireen alqalb ayay ku fasiraan in marka waxa weeye yani naftiisa ama qalbigiisu inay daciif tahay oo kale ah wa qilati sabri iyo sabirkiisi inuu yar yahay ah akhlaaqdaa hore waxyaalaha ku liddiga ah ayuu haddana marka caddaynaya sabirka inuu daciif yahay oo sabir yar yahay waxay ka mid tahay eh, nawaaqidaasay ka mid tahay wa dacfi almakaarim iyo sharafuhu markaa inay daciif yihiin ah akhlaaqda wanaagsan inay daciif ku tahay ah fa innahaa tahdimu alcilma waayo akhlaaqdan ama nawaaqidan kullidiga ah aadaabtaa hore wanaagsan tahdimu waxay markaa hoos u dhigaysaa oo xaqiisii ay markaa hoos uga marinaysaa ay hoosaysinaysaa alcilma cilmiga cilmigay dullaynaysa cilmiga in la dulleeyana lama rabo wa taqtacu lisaana carabkana waxay ka goynaysaa can qowlati alxaqi odhahda xaqa inuu ku hadlo ayay u diidaysa haddii nafti daciif tahay sabirkii yar yahay yani markaa naftina ay daciif tahay ama qalbigii uu daciif yahay qowlkii xaqa ahaa ma odhan karo yani waxaweye isagoo dadka ka baqaaya ayaanu markaa sheegi karin waxaasi waa xaq waxaasi waa baatil aanu odhan karin wa ta'khudu binaasiyatihi waxay qabanaysaa fooddiisay qabanaysaa waxay u qabanaysaa u jiidaysaa ilaa khusuumihi kuwa ku liddiga ah waxay ugu jiidaysaa fii xaalatin xaalad talfaxu ay leefayso bisumuumiha hanfigeeda ay ku leefayso samuumka waxaa la yidhahda dabaysha kulul baa la yidhahdaa mm. dabaysha kulul ayaa la yidhahda talfaxu ay leefayso ama ay gubayso bisamuumiha eh, hanfigeeda ama dabaysheeda kulul ay ku leefayso fii wujuuhi saalixiin dadka saalixiintae wanaagsan wejiyadooda min cibaadih xaalay addoommada ilaahay ka mid yihiin bimacnaa wuxuu tilmaamayaa sheikhu raximah waa in markaa waxa weeye sifooyin raganimo leh oo wanaagsan oo fiican waa inuu markaa ku sugnaadaa marka waxaa hadalkani dhammaystiraya hadalkii hore uu kuu soo sheegay oo horuu kugu soo tilmaamay mawduucii kan ka horreeyey ayuu kugu soo sheegay macnahan oo kale haddana waa sii dhammaystiraya oo wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye markaa Eh, sifooyinka wanaagsan iyo dabeecadaha wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan waa in markaa lagu dadaalo lala yimaado oo waxa weeye markaa wanaaggii lagu deeqo wanaaggaa lagu deeqayaa mar wuxuu noqonayaa cilmigii mar wuxuu noqonayaa ra'yigii iyo yacni waxa weye caqligii inuu dadka wax uga deeqo mar wuxuu noqonayaa xaggii maalka inuu ugu deeqo mar wuxuu noqonayaa xaggii jaaha hadduu weji iyo magac marka uu leeyahay iyo sharaf markaa uu leeyahay cid markaa kaluu u shafeeco qaadayaa oo wejigiisii markaa waxa weeye uu diirayaa bimacnaa wejigiisii wax ugaga deeqaya shafaacadii waxay noqonaysaa marka waxaa badluljah yani nowcan maa taasaa ku jirta marka kullu dalika waxay soo gelayaan yani khisaalu rujuula ay soo gelayaan khisaalu rujuula ayay soo gelayan makaarim alakhlaaqana waa ka mid saas aawadee cadafka la isku cadfaaya waxay noqonaysaa min baabi cadfi tafsiir ayay noqonaysa ama waxay noqonaysaa marka bicibaara ukhra ama bicibaara asax min baabi yani cafi alkhaasi cala alcaam shay khaasa ayaa lagu cadfayaa shay caama waayo albadli fii sabiili macruuf waa qayb ka mida makaarim alakhlaaqa wey kuwa ka horeeyaana waxay noqonaysaa makaarim alakhlaaqi maadaama lagu cadfay min baabi cafi alcaami cala alkhaas wa shajaacada iyo shiddat alba'si fi lxaqi way ka khaasnimo badan tahay makaarim alakhlaaqi makaarim alakhlaaqa caama ah. marka mar waxaa ku jira cadful caami cala alkhaas waa in makaarim alakhlaaqa lagu cadfay waxaa ka horeeya marna waxaa ku sugan cadfulkhaasi cala alcaam waa in albadlu fi sabiili almacruuf in lagu cadfay makaarim alakhlaaqa yani markaa lagu sii cadfay inkastoo yani waxa weeye marka la odhan karo xagga hore ay ku wada cadfan yihiin yani waayo waagu baa laysugu cadfay waxaanay markaa yidhaahdaan culamada carabiyada qaarkood haddii waaw la ysugu cadfo cadafku wuxuu noqonaya cala alawal cala alawal buu noqonaya haddii fa ama uma la ysku cadfona wuxuu noqonaya cala ka ugu dambeeya in lagu cadfaayo ayuu noqonaya haakada qaalo waa yahay dabeecadaha iyo akhlaaqda waxyaalaha kullidiga ah ee ka horjeeda iyadana waa inuu ka digtoonaada iska ilaaliya oo ka fogaada oo naftii inay daciif noqoto ama qalbigii daciif noqdo ee sabirka yaraado akhlaaqdii ay markaa liidato daciif noqoto ashyaada noocaasoo dhan waynu isga jira waayo waxyaale cilmigii hoos u dhigayo wey cilmiga in la sharfo ayaa markaa la doonayaa oo la korraysiiyo waxaana la doonayaa si marka waxaweye ragannimo leh marka cilmigii in loo xambaaro loo qaado loo gudbiyo khud ilkitaaba biquwa hmm. yacni kitaabka marka waxawe si karti iyo markaa yacni markaa awood leh karti leh yacni markaa ku qaado waxay u diidaysaa in hadalkii xaqaa la yidhaahdo qul ilxaqa walow kaana mura xaqana markaa in la sheegaa waa shay marka waxa muhima oo aad iyo aad u fiican wey waxay u sababaysaa qofkii markaa waxa weeye dadkii ku liddiga ahaa inay u dullayso oo ay iyagii u hoggaansamo taasay markaa dhibsanayaan dadka saalixiinta ah kaannahu ay ka dhigan tahay xaggiisa markaysaga markaa hanfikulul inuu kaga soo dhacayo marka ninka xaaladiisa ay arkaan yani sida marka waxa weye khusuumtiisii ciddii kulli diga ahayd biqayri xaqin ugu dulloobaayo oo ugu hogaansamayo yani markaa taas yada ah inay dhibsanayaan kaannahu hanfikulul inuu halkaa kaga soo dhacayo kale ayay markaa shabbahaysa shajaacada waxay culammadu yidhaahdeen waxa weeye waa aliqdaam fii maxalli iqdaam ayaa la yidhahdaa waxaa kale jira saddex arrin baa jira mid waa jubni midna waa shajaaco midna waa tahawur waxaa la yidhaha alxasanatu bayna asayi'atayn shayga wanaagsani wuxuu dhex yaallaa laba xumaanood buu dhex yaallaa yacnii shajaacadii dabecad xun oo ka hoosaysaa jirta oo jubni ah oo fulaynimo ah iyo dabecad kaleoo xun oo ka sarraysa oo iyadana tahawur la yidhahdo miidaamo iyaduna iska ah oo qofku mar walba markaa waxa miidaamo uu iska yahay yani marka tahawurku wuxuu noqonayaa aliqdaam fii maxalli aliqdaami wa fii maxalli alixjaam meeshii ku munaasibka ahayd in lagu hormaro iyo meeshii ku munaasibka ahayd in laga gadaaliyo oo laga gaabsado inuu mid walba madax madax isugu tuuro dee taa yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiq hmm. waata xadiiskii tirmidigu sheegaayey laa yenbagii limu'minin an yudilla nafsah qaluu kayfa yudilu nafsahu qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiq qofka uma habboona inuu naftiisa dulleeyo waxay dhahdeen ya rasuul allahi siduu naftiisa u dullaynaya qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiqa naftiisa wuxuu u bandhigayaa waxaanu kari karin ayuu u bandhigaya marka aliqdaam fii maxalli aliqdaam wa fii maxalli lixjaam marlayba meel ku habboon in lagu hormaro iyo meel ku habboon in laga gadaaliyo aan lagu hormarin ya oo laga gaabsado mid walba hadduu isku tuuro ya oo isku miidaamiyo taa shajaca lama yidhaahdo waxa la yidhaha waa khasla damiima waa sifa xun yacani naftiisana waa dhibayaa cidda la socotana markaysaa waa dhibaataynaya ya waxaanay kari karin baa laga yaabaa intuu isku tuuro in isaga iyo cidda markaa ka agdhowba gam laga wada siiyo ya gam laga siiyo waxa weeye cidda marka waxa weeye shajaacada la imanaysaa yacni axwaashay markaa qiyaasayaan xaal waliba meesha waxay ku habboonta waxa weeye waa alixjaam fii mawdic aliqdaam taasna waxaa la odhanayaa jubni baa la odhanaya shajaacadu waa maxay waa aliqdaamu fii maxalli aliqdaam waalixjaamu fii maxalli alixjaam meesha ku habboon in lagu hormarona in lagu hormaro meesha ku habboon in markaa laga gaabsado oo laga joogana in laga joogo markaas waxaa la yidhahdaa taa shajaaca leh bayna sayi'atayn marka saas yadaa weeye ibnu cuthaymiin macnahaas waxbuu ka tilmaamaya iyadoo aanu marka wada caddaynayn kuwa kalena markaa aanu aad marka u caddaynayn haddana waxa weeye shajaacadu inay tahay aliqdaam fii maxalli iqdaam inay tahay waxa weye waa tilmaamaya mutanabi wuxuu yidhi alra'yu qabla shajaacati ashijcaani huwa awalun wahya almaxallu ahaani faida huma ijtamacaa linafsi miratin balagat min alcaryaa'i kula makaani waxaa kaloo loo soo wariyaa linafsin xuratin nushadan hayo waxaa qoran muratin laakiin waa khalat miimku ma godna ee saxdu waxay tahay miratin miimka la hoos dhigo duu miratin fastawaa miraduna waa quwada iyo xoogga weyn wuxuu yidhi alra'yu qabla shajaacati shujcaani alra'yu qabla shajaacati shujcaani yacni ra'yigu iyo taladu waa ka horraysaa kuwa geesiyaalkaa geesinimadooda taladaa ka horraysa huwa awalun wa hiya almaxallu ahaani ra'yiga ayaa markaa horreeyo kow ah yaduna maxalka labaad bay ku dhacaysaa laakiin nambar wanka waxa ah ya waxa ah marka waxa weeye ra'yiga oo talada marka iyo ra'yiga fiican ayaa markaa shajaacada ka horreeyo ka badan marka talo fiican la helo shajaacad wax tari kartaa fa ida huma ijtamaca linafsi miratin hadday u kulmaan labadaasi ra'yigiiyo shajaacadu linafsi naf ay u kulmaan miratin yacni quwatin naf xoog leh masdarkiioo lagu sifaynayo weeye ama waxaa loo qadarayaa daati linafsi daati miratin naf xoog u saaxiiba hadday u kulmaan waxaa kaloo loo soo naqliyaa linafsin xuratin naf xor ah ya hadday u yani cubuudiyadu waxa weeye iyo xorriyadu waxay noqotaa xurriyatu nafsi iyo cubudiyatu nafsi sida haninimadu u tahay haninimada nafta laysa alghinaa can kasrati alcarad inama alghina hina nafs wakadalika siduu shaykhu lislam ibnu taymiya kitaab alcubuudiya ku sheegay cubuudiyada ama riqiga iyo xurriyaduna waa xorriyada markaa nafta iyo addoonnimada nafta wey ya addoonnimada nafta wey marka naftii waxawey qofku haddii marka ay xor tahay waxaa laga yaabaa jasadkiisiio addoona naftiisu inay xor tahay ya waxaana dhici karta marka jasadkiisii oo xor ah in naftiisu ay tahay yani marka waa raqiiqa ya waa raqiiqa liayrii lighayrihi min albashar cid basharka ka midoo addoon u yahay ya oo hinraac u yahay oo markaysa markaa yani wax alle wuxuu yidhaahdo aan wax ku celin karin yani marka ah karin waxallo waxa waxa uu ciddaasi tidhaahdo laga yaabo markaysa markaa inuu isaga khuduucayo oo iska yeelayo ou iska yeelaayo balagat min alcalyaai kulla makaani waxay gaadhaysaa markaa xagga koraynta meel kastay ka gaadhaysa kulla amaani baa qoran laakiin waxa weeye sida kutub aladab ay ugu timi waxa weeye makaani weeye wax khilaafa ma arag waayahay qodobka marka tobnaad hajru tarafuh in laga dheeraado yacni markaa nicmaysiga markaa in laga dheeraado nafta marka waxaa raaxada iyo nicmada in loo sii daayo laa tastarsil fi tanacumi waalrafaahiya yacni nafta ha ku sii daynin waa iska sii raacraacin fi tanacumi nicmaysiga iyo warafaahiyati yani nolosha debecsan ee waxaan yacni iska raaxaysiga ah alrafaahiya waa alkhafd waddaca waa nolosha marka waxaan yani markaa dhimirsanee jimcoon ya ee debicsan weey waa ynu raaxa iyo marka waxaa ladnaan iskaga sugnaado maxaan laga soo qaatay ukhidat min arafhi rafhi baa laga soo qaatay rafhi waa maxay wa huwa an tarida alibilu almaaa kula yowm geelu maalin kasta inuu biyaha ku soo arooro iska cabbo weeye taasaa la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa nolosha debacsan ee iska raaxaysiga ah yani waa inaan markaa nafta aanu ku sii dayn faina albadaadata nolosha marka waxawaan yani adag ee qofka aanu nicmaysanaynin nicmadii qofka aanu isu sii daynaynin inuu iska raaxaysto ee nolol adag oo khushuuno iyo aday ku jiro uu ku sugnaanayo ataqashuf ya wa cadam tanacum min aliimaani iimaankay ka mid tahy xadiis baa sidaa ku yimi nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam albadaadatu min aliimaan badaadadu waxay ka mid tahay iimaanka badaadadana waxaa loo jeeda cadamu tanacumi watarafuh ayaa loo jeeda hmm. inuu nolol adag qofku ku sugnaado oo adayga doorbido oo waxa weeye markaa waxawe yani nicmaysiga iyo raaxaysiga uu iska markaa ayaro iska yaraysto asal ahaan la diidi maayo qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadi ya waxaa la diidayaa markaa in marka naftii lagu sii daayo oo layska caadaysto oo la farabadsado waxaana la doonayaa markaa naftii in adaygana la baro zaahidnimada iyo nolosha adag iyo markaysaa in la baro ayaa la rabaa wakhud biwasiyati amiiri lmu'miniina cumara bni alkhaaabi radia allaahu canh waxaad qaadataa amiiru lmuminiin cumar bn khaaab dardaarankiisii qaado uu ku yidhi fii kitaabihi lmashhuur kitaabkiisii caanka ahaa iyo qoraalkiisii caankaah uu ku yidhi gudihiisa qaado dardaarankiisalkaa ku yidhi wa fiihi waxaana ku sugnaa dardaaranka wa iyaakum watanacuma wa ziya alcajam wa iyaakum waxaan idinka digayaa watanacuma ay maca tanacumi ama waxaan idin nicmaysiga ay iska raaxaysataan baan idin kala digayaa waziya alcajam waxaan kaloo idinka digayaa yacni huga iyo dharka cajamta yani waxaa loo jeedaa yacni waxa weeye qaababka marka cajamtu ay ama u labistaan ama waxa weeye markaa ay markaa sameeyaan qaababkooda iska ilaaliya labiskooda ama dhar ha noqoto inay xidhanayaan ama ha noqoto shakliyada ay samaynayaan ama marka waxawayan timaha ay u xiiranayaan ama wax la mida wa tamacdaduu is adkeeyo macaddu bnu cadnaan noloshii adkayda uu ku sugnaayoo kale shabbaha tamacdad alghulaamu marka la yidhaahdo waxaa laga tilmaamay idaa shabba wa halub waa markuu dhallinyaroobo ou adkaado ayaa waxaa tamacdada marka tamacdadu waxay u dhacaysaa tashabbahuu yani bimucadi bni cadnaan fii khushuunati alcaysh waxaa shabbahdaan mucadi bni cadnaan markaa shabbaha waxaa ka shabbahdaan nolosha markaa adaygeeda mm. wakhshawshinu ad adkaada yacnii qaar dedebacsanoo jilicsan ha noqonnine ad adkaada wa calayhi marka saa lagu socdo faswarra ka weeco oo ka leexo waa amar can zayfi alxadaara yacni markaa xadaaradda iyo ilbaxnimada waxeeda liita yani waxyaale liito ay leedahay baa jira waxyaalaha liito ay leedahay ka weeco ka leexo fa innahu yu'anis itibaac faswara wa amar can zayfi alxidaara fa innahu yu'anis itibaac wuxuu markaa dhadigaynayaa dabeecadaha maana jilcinaya baa laga tilmaamaya yani hadduu ruuxu markaa jileec dee wuu jirjirsanaanayaa saas aawadeed waxa la yidhaha dadka xidha dharka aadka u jirjircsan waxay noqdaan dabeecadahooda iyo markaysa markaa jidhkooduba inay jilcaan hadduu dharka adag iyo waxyaalahaas marka waxanu xidhana yani waxawe adaygiibay markaa munaasib u tahay wakadalika acmaasha iyo xirfadaha iyo waxyaalaha markaa adagoo dhanna waa saasoo kale adaygu adaygay leeyihiin jireecuna jireecay leeyihin fainahu yuanisu itibaac sababta culammada qaarkood ay u yidhaahdeen xariirta waxa loogu diiday ragga waa inayna jirjiricsanaan baa la doonaya dumarkii waa loo banneeyey inay xariirtii xidhaan ya alxariiru xayawaani laakiin raggii waa laga xaaraantinimeeyey inay xariirtii xidhaan waa si dabeecadahooda iyo akhlaaqdooda iyo jidhkooduba ayna u jilicsanaan waxaa laga rabaa raggii adayg baa laga rabaa adayg ayaa laga rabaa hmm kutiba alqitaalu walqatlu calayna wa cala alghaaniyaati jaru duyuuli shaacirkii muxuu yidhi ya shaacir lghazal kutiba alqatlu walqitaalu calayna wa cala alghaaniyaati jaru duyuuli yacni dagaalka iyo dilka annagaana lagu faral yeelay buui haddaan ragga nahay wa cala alghaaniyaati jaru duyuuli dumarka quruxda badanna waxa saaran inay maryaha jiidaan yacni dumarka markaa dagaal iyaga lama odhan marka waxa jihaada iyo wax lamid mid ah. waayahay fa innahu yu'anisu atibaac wa yurkhi alacsaab wuxuu markaa dhadigaynaya dabeecadaha waa jilcinayaa baa laga tilmaamaya waayo unuusadu waxay sheegaysaa jilec saas aawadeed dumarka marka la sheegaya waxa la yhaha aljinsu latiif waa jinsigii waa noocii jilicsanaa jinsulatiif baa la yidhahdaa wa yurkhi alacsaab saas aawadee wixii aday ku jiro dil looma dirin kasabkii waxaa la raggu ha soo shaqeeyaan oo ha shaqo tagaan ya dagaalkii waxaa la iyagu ha galaan raggu ha galaan dumarkii waxa weeye tarbiyadii ubadka iyo guriga iyo shaqadii guriga yacni howlahaasaa loo diray inay guryahooda laasimaan hmm. inay ummadda u taliyaanoo shagooyinka caamka ay qabtaan ama ay dagaallada marka ay galaan ama iyagu kasabka iyo eh, quudka marka ay raadiyaan dee looma dirin shaqadoodii maa ya laysa hada cushuki fadruji shaqadaadi maaha shaqadaada qabso wa lacsaab wuxuu markaa dabcinayaa eh, neerfayaasha oo waxa weeye yani markaa neerfayaashii baa debcaya ama seedihii baa debcaya alacsaab seedahana waa la yidhahdaa aba sida mashhuurka ahayd luqada carbeeda asalka ahayd waa yahay wa yuqayiduka bikhayti alawhaam wuxuu kugu xidhayaa bikhayti alawhaam waxyaalaha marka waxa weeye laysmoodsiinaayo dunahooda daciifkaabuu kugu xidhayaa waxaa laga yaabaa dee dacfu nafsi dadka qaarkood intay ku dhacdo waxyaale awhaam ah inuu xaqaa'iq moodo oo deedna waxyaalahaasi markaa ay xidhayaan waxyaalahaasi ay xidhayaan waxaaba dhacdo dadka qaarkood inay ismoodaan inay xanuunsanayaan iyaga xanuunsanaya ayuha almushtaki uma bika daa'un kun jamiilan tara alwujuuda jamiila kaaga cabanayow yadaan xanuun ku sugnaynow kun jamiilan waxaad noqotaa mid wanaagsan tara alwujuuda jamiila wujuudkao dhan waxaad arkaysaa markaa inay wada wanaagsan yahay naftaada wanaaji yani waxa weeye awhaamtan iska saar bele ma qabtid xanuun kuma hayo wax cillo kugu sugani ma jirto fadhiga ka kac wa yuqayiduka bikhayti alawhaam wayasilu lmujiduuna lighaayaatihim waxay gaadhayaan kuwii dadaalayay lighaayaatihim yoolalka iyo meelahay higsanayaan ay doonayaan inay gaadhaan bay gaadhayaan yoolkoodii bay gaadhayaan wa anta lam tabrax makaanak adigaan meeshaadii ka dhaqaaqin bartaadii adoo fadhiya ayaa raggii dadaalayay waxay gaadhayaan yoolkii ay doonayeen inay gaadhaan bay soo taabanayaan o gaadhayaan yani waxa weye waa cajiib yani maalin walba yani cid baa markaa waxaana baasmaraynayso sooma intee markaysa markaa shalay bilaabaysa markaysa waxaan yani ama wakhti dhoweyd qur'aanka inay xafidaan oo markaysa markaa madaarista galaan oo caynkaaso dadaalaan oo muddo yar dabadeed waa xaafid anigii oo qaar badan oo la midina dee halkaygi baan joognaa ya xaafid ma nihin waana baasmaraynayaan waa tusaale waa tusaale marka camal kastaba waa saas ya waxaa laga yaabaa in lagu yidhaahdo jaamacadda gal ama macadka gal ama waxbarashadan bilow dabeedna markaad taa warne wakhti badan bay qaadanaysaa caynkan ma awoodi karo qaar baa markaa bilaabaya qalaf markaasaa la odhanaya waxa weeye qur-aanka xifdigiisi waa dhameeyey ama maxadkii waa dhameeyey ama jaamacaddii waa dhameeyey ama markiisa marka shahaadaadka kale noocan iyo noocan u qaatay wahaakada adamale daacadka saasi la-aag daacaadka dad baa markaa cibaado badan oo soom badan oo salaad badan oo wardi badan oo qur'aan akhris badan dee dadkaasi markaa waxa weye aadka u dadaalka badani haayadoodii bay gaadhayaan ya iyadoo dadkeenna aan dadaalaynin halkoodii ay iska joogaan wa anta lam tabrax makaanak adna kamaad zuulinoo kamaad dhaqaaqin meeshaadii mashquulun bita'annuqi fii malbasik waxaad ku mashquulsan tahay qurxinta aad qurxinayso ee dharkaaga ya maraad cimaamadda markaa hagaajiso maraad koofiyadda hagaajiso maraad waxaweeye labiska hagaajiso maraad waxa weeye markaa ya kaawiidaynayso maraad maydhayso maraad odhanaysa kan waa ku yar dhididee kan iga ya yani waxa weye laga yaabaa gelinka horena markaysaa markaa inuu qaar xidho gelinka dambena inuu qaar xidho in yaro jactada hadduu ka arkana inuu siibaa laga yaabaa khadima aljismi kam tascaa likhidmatihi tatlubu aribxa bima fiihi qusraan ka markaa jidhka u shaqaynayo intaad u rooraysaa ku dadaalaysaa shaqada jidhka u shaqaynayso ya waxaad doonaysaa macaash baad ka rabtaa wax markaa khasaarahaadu ku jiro yacnii wixii wanaagsanaa intaad ka mashquushaa wax liita laga yaaba inaad ku mashquusho wax liita laga yaaba inaad ku mashquusho waa yahay wuxuu yidhi mashquulun bita'anuqi fii malbasika wain kaana minha shiyaatun laysat muxaramatan walaa makruuha wain kaana minhaa hadduu aba ka mid ahaado yacni dharkaas shiyaatun yacni noocyaal ama midabba ha ka mid ahaadaan shiyaat waa jamcu shiyah laa shiyata fiiha midab kaloo tarraxaya aanu jirin marka shiyaat waxaa laga tilmaamayaa waa midabbo marka waxaa dharka ka wa in kaana minha shiyaatun haba ka mid ahaado noocyaal dharka ha ka mid ahaado laysat muxaramatan walaa makruuha aan xaaraan ahayn oo la xaaraantinimayn lana karaahiyaysan sharcanbe eg laakiin laysat samtan saalixan ha yeeshe ma aha qaab wanaagsan iyo aadaab fiican maaha waalxilyatu fi daahiri kallibaasi cunwaanun cala intimaa'i shaks walxilyatu quruxda fi daahiri sida dharkoo kale cunwaanun waxay cunwaan u tahay cala intimaa'i shakhs shakhsigu xaggu abtirsanaayo ayay u tahay markaa cunwaan u tahay xaggu abtirsanayo waxaa laga tilmaamayaa xagga diin ahaan ama markaa waxaw manhaj ahaan iyo ariiqa ahaan ya bal taxdiidun lahu waa markaa tacriif isaga marka ay tacriifinayso weeyo arrinkaasi u caddaynayo waxa uu yahay xaddu shay wa tacriifu way xadaynaysaa waa tacriifinaysaa wa hal illibaasu ilaa wasiilatu min wasaa'il altacbiiri can iddaat oo dharku miyuu ahaaday ma ahaane ilaa wasiilatun waddo mooyaane min wasaa'il altacbiiri waddooyinka lagu cabiraayo lagu caddaynayo ah can iddaati daatada xaggeed wax lagaga sheegaayo yacani dharkaagu aduu kaa warramaya haddaad dee waxaweye dhar wanaagsan soo xidhato oo dee marka waxa weeye dadka ahlulkhayrka lagu yaqaano waxaa lagu malaynayaa inaad marka waxa weeye kuwa aad u abtirsanayso ama ku dadaalayso ama ku dayanayso ama xagga niyadda aad kala jirto walow camalkaagu haba ka gaabiye anta maca man axbabt haddii waxa weeye yacani dhar liita oo marka waxa weeye dad xun lagu yaqaano aad soo xidhatana dee waxa mala xun baa laga malaysanaya ya man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum dad xundhar lagu yaqaanay la khaas yihiin oo qaab gaara ay u xidhaan oo iyagu macruuf ay ku yihiin aan lala wadaagin dee waxay tilmaamaysaa waxa weeye in cidda ayaa markaa lagu nisbaynaya lagu malaynaya waxay sheegaysaa ciddaa xaggeeda inaad dee isu ekaysinayso man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysa iyagu ka mid yahi fakun xadiran fii libaasik ahow mid digtoonaanaya fii libaasika dharkaaga gudihiis liannahu yucabiru lihayrika hayrkaa buu u cabirayaa u sheegayaa can taqwiimika toosintaada lagu toosinaayo filintimaayo xagga abtirsadka aad cid u nisbo sheeganayso iyo watakwiini xagga markaa yani markaa takwiinka iyo jirsiinta iyo wadawqi xagga dhadhanka wuxuu ka tilmaamayaa bimacnaa cidda aad markaa waxaweye la hayso waxaa laga garanayaa qaabkaaga iyo dharkaaga laga garanaya walihaada qiila sidaas daraaddeed baa loo yidhi alxilyatu fi aahiri tadullu calaa maylin fi lbain xidhashada dharka la xidho fi aahiri muuqaalka sare laga xidhaa tadullu waxay ku tusinaysaa calaa maylin fi lbain iilasho xagga markaa hoose oo qalbiga ah aad ciddaa u iilanayso wannaasu yusannifuunaka min libaasik dadkuna waxay markaa nooca tahay kugu tirinayaan xagga dharkaaga yani waxay ka garanayaan noocaad ku tirsan tahay waa noocee haddii kuwa ciyaara suuqi waxay xidhaan iyo siday timaha u jartaan oo kale aad u jarato labiskoodoo kale aad qaadato timaha siday u goostaanee u jartaanoo kale aad u jarato dee waxaa markaa lagu tirinayaa yagii haddii dadka marka waxa weeye yacni culammada iyo markaa libaaska ay qaataan talabatulcilmiga iyo dadka marka waxa wanaagsani dharkay qaataan oo kale haddaad qaadatana waxaa markaa lagu tirinayaa dayagii marka sinfigaa tahay waxaa lagu xukumayaa xagga dharkaaga bal inna kayfiyata lubsi tucti linnaadiri tasniif allaabis qaab xidhashada lafteed waxay siinaysaa linnaadiri ka eegaaya tasniif allaabisi kan xidhanaya in lagu tiriyo min alrasaanati xagga markaa degganaanshaha iyo watacaquli xagga marka waxa weyaan yani markaa caqliyeynta iyo caqliga iyo watamashyuqi xagga marka waxa weeye yani sheikh sheikh iska yeelka iyo warahbanati xagga marka waxa weyaan cabsida iyo ruhbaaninimada bimacnaa cibaadada iyo ashyaadaas alrahbana waxa weeye waa min alrahbaaniya oo rahbatan wa rahbanatan marka raahbanatan waxay noqonaysaa sidii raahibnimadii oo ayaa laga tilmaamay ficilkii raahibada in la samaynayo o la cibaadaysanayo ama cibaadada loo go'ayo aw itasaabi ama layscarruuraynayo xubbi duhuuri iyo muuqadka in la jeclaanayo kullu daalika waxaa markaa laga qaadan karaa qaab xidhashada dharka aad u xidhatay ayaa laga qaadan karaa fakhud min allibaasi maa yaziinuka walaa yashiinuka waxaad ka qaadataa min allibaasi xagga dharka waxaad ka qaadataa maa yaziinuka wax ku qurxinaaya walaa yashiinuka aan ku ceebaynaynoo ku xumaynayn shaynku waa xumaanta weyi walaa yajcalu fiika maqaalan liqaa'ilin walaa yajcalu aan yeelayn fiika marka adiga gudahaagana aan ka yeelayn iyo shacnigaaga gudihiisa aan ka yeelayn maqaalan liqaa'ilin mid yidhaahda hadal aan u furayn bimacnaa dadku inay markaa ka hadlaan oo ku dhaleeceeyaan waxaan kuu sababay ama ay ku xantaan oo haddii dee dhar qariiba aad xidhato oo sawbu shuhroo kale aad xidhato de dadku waa ku hadal haynayaan ya marka dhar e, kaad dhex saaraya dadkii ya oshoo cadaysan dee waa inaad xidhan man labisa sawba shuhratin fi dunya albasahu allahu sawba madallatin yowma alqiyaama wataa xadiis lagu soo wareeyey inu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam culamada qaarkoodna waa quweeyeenoo sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culamada quweysaye ruux kastoo xidha mara caannimo looga jeedo adduunyada gudaheeda ku xidha ilaahay wuxuu u xidhaa maalinta qiyaame mara dulliyuu u xidhaa ya mara dulliya ayuu u xidhaa marka wixii dadka kaa dhex saaraya waa inaan marka aanad xidhan mara qariib ah oo dadka kaa dhex saaraysaa waa in markaa aanad xidhan walaa lamsan lilaamisin aan u yeelaynna mid waxa weeye markaa wax dhaleecaynaya dhaleecaynna aan u yeelayn yacanii inuu kugu dhaleeceeyo aan u sababayn waidaa talaaqa malbasuka wa kayfiyatu lubsika bima yaltaqi waidaa talaaqa markay kulmaan malbasuka dharkaad xidhan tahay iyo waxa wa kayfiyatu lubsika iyo qaabkaad u xidhatay bima yaltaqi waxay la kulmayaan maca sharafi maa taxmiluhu kii sharaftiisa ay la kulmaan taxmiluhu aad xambaarsantaho min alcilmi asharciyi cilmi sharciya ah kaana adcaa litacdiimik bimacna dharkaad xidhan tahay iyo qaabkaad u xidhatay markay la kulmaan cilmigaad xambaarsan tahay ee sharafta leh markay la kulmaan oo intaas israacaan cilmigii oo sharaf leh dharkii oo wanaagsan qaabkaad u xidhatay oo wanaagsan kaana adcaa litacdiimik waxay noqonaysaa mid u yeedhis badan oo u sababis badan litacdiimika weynayntaada lagu weynaynaayo maa masdaru mudaafun limafcuulih iyo walintifaaci bicilmik iyo in lagu intifaaco cilmigaaga oo dadka cilmiga kaa qaataan mid u yeedhis badan oo u sababis badan bay noqonaysaa bal bixusni niyatika yakuunu qurbatan niyadaadu inay wanaagsan tahay daraaddeed waxaabuu ku noqonayaa dhowaansho ilaahay loogu dhowaanayo haddaad niyo wanaagsan u xidhato dee ilahay baad ugu dhowaanaysaaba innahu wasilatu ilaa hidaayati alkhalqi lilxaq dharka aad xidhanaysaa qaabka wanaagsan aad u xidhatay wasiilatun waddo wuxuu u yahay ilaa hidaayati alkhalqi khalqigu inay ku hanuunaan lilxaqi xaqa ay ku hanuunaan waidaa nawaa liaklihi alquwa litaacati illaahi falahu maa nawaa yani waxyaalaha mubaaxaadka wakhtiyada qaarkood baa markaa looga jeedo niyo wanaagsan oo wasiilo inay u tahay shay wanaagsan la niyoodo oo ilaahay loogu dhowaanayo ruuxii wuxuu ku helayaa ajar buu ku helaya ibnu raslaan waa ka odhanaya yacnii hadduu niyeeyo cunitaankiisa uu cunaayo inuu taacada ilaahay xoog ugu helo yaani wuxuu cunayaa cunto xalaal ah asal ahaan cunitaanka wax la cunaa ama wax la cabbaa waa min almubaaxaat waa shay mubaax ah waa shay iska bannaanoo in la sameeyo iyo in laga tagaa labadu ay siman yihiin laakiin marka qasad wanaagsan laga leeyahay oo taacada ilaahay in loogu xoogoobo oo awood iyo xoog loogu helo taacadii si uu ruuxu u guto oo cibaadadii ula yimaado ya xaalka caynkaas wuxuu noqonayaa ma'juur mid laga ajar siinayuu noqonaya dharkan wanaagsan markuu xidhanayana hadduu uga jeedo waxa weeye markaa dadkii marka waxaweyan xaqii ha kaa qaataan oo waxa weeye markaa cilmigii marka inay ka qaataan oo dharkii xumaa iska ilaaliyo oo wuxuu isaga ilaalinayaa ay tahay imtisaalu marka waxayan uu qaadanayo inuu ka tegaayo dharka xune markaysaga sharcigu reebay ya iyo qaabka ee loo xidhee markiisa iyadan la reebay ama tashabbuh gaalo ama dad xun ah ama wax la mida kanna marka waxaa loo xidhanayaa ay tahay dadku si ay marka cilmigii ugu intifaacaan oo uga qaataan yacni marka wuxuu noqonayaa buu sheikhu yidhi mid waxaweeye qurbo u noqonaysa oo rabbi ugu dhowaanayo oo laga ajar siinaayo wa fi lma'huuri can amiiri lmu'miniina cumar bni alkhataabi radia allahu canhu waxaa ku sugnaa hadalkii la soo raray ee la soo naqliyey ama la wariyey can amiiri lmu'miniina cumar bni lkhaaabi radia allaahu canhu laga soo wariyey oo laga soo naqliyey mu'miniinta amiirkoodii oo cumar ah ina khaaab ah inuu yidhi axabbu ilaya an andura alqaari'a abyada asiyaab waxay ii jacayl badanan aad u jeclahay an andura inaan eego alqaari'a qaariga qur'aanka akhrinaya abyada siyaabi xaal dharkiisu cad yahay inaan arko ayaan aad u jeclay buui yani ninka qaariga ah isagoo dharkiisu cad yihiin inaan arko ayaan aad u jeclahay xaaluu dharkiisu cad yahay inaan arko ayaan aad u jeclahay ay liyacduma fii nufuusi innaas qaari wakhtiyada qaar waxaa loo isticmaali jiray wakhtigii salafka bimacna alcaalim macnaha khaaskana waxaa loo isticmaali jiray qaariga qur'aanka akhriya youm lqawma aqra'uhum likitaab illaah aqra'ana aclam ahaa wakhtigaas yani carabigu saliiquu ahaa ya walastu binaxwiyin yaluku lisaanahu walakinii saliiqiyun aquulu faucribu yani xaalkoodu saasuu iska ahaa saliiquu ahaayo si dabiica bay u geranayeen afkoodii hooyuu ahaa luqada carbeedna dee waxay u yaqaaneen si qoto dheer ayay u yaqaaneen qur'aanka iyo sunnadiina waxay ku yimaadeen luqa carbeed bay u yimaadeen luqa carbeed bay ku yimaadeen saas aawoodee culuumul wasaa'ilka hadda marka aynu u baahannahay iyagu markaa umay baahnayn xaasil bay isaga ahayd xaasil ayay marka isaga ahayd marka eh, qaarigu marka wuxuu ahaan jiray caalimkana waa ahaan jiray macnaha khaaska oo qaariga in loo jeedana waa dhici karta liyucdama liyacduma dheen ay liyacduma fii nufuusi innaasi fayucadama fii nufuusihim maa ladayhim min alxaq muxuu u jeclaa sidaas wuxuu u jeclaa si ugu weynaado nafaha dadka gudahooda si ugu weynaado oo fa yucadama dabeed la weyneeyo fii nufuusihim nafahooda lagu weyneeyo maa ladayhi min alxaq wixii markaa agtiisa ku sugnaaday oo xaq ah dadku marka ay weyneeyaan yani haddii isagii la weyneeyo ou noqdo waxa weeye kashaamati bayna annaas sida markaa bartu jidhka uga muuqatoo kale inuu dadka uga dhex muuqanayo dhar cadcado oo markaa qurxoon oo saa u sito yacani waagaana dee markaa shuhra may noqonayn dharka cad haddii la xidhxidho dadka dharka cad haddii la xidho shuhra may noqonayn waa badnayd yacni waxa weeye waxa uu sheegayana waa la qadarinaya oo muuqaalka wanaagsana ka muuqdaa wuxuu ka qayb qaadanayaa waxa uu sheegayana in la aqbalo maxay soomaalidu odhan jireen wixii araggiisu ku deeqaa oontiisuna ku deeqdaa marka dee muuqaalka marka waxaa weeye cidda cilmiga sheegaysa haddii markaa muuqiisu uu ku deeqo ya waxa uu sheegayaana waxa weeye waa ku deeqayaan wannaasu kama qaala shaykhulislaam ibnu taymiya raximah ullah ka asraabi alqaa dadku sida uu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya waxay ka dhigan yihiin shimbirta qadaaga la yidhaahdo kooxahoodoo kaley ka dhigan yihin wadaadada qaarkood waxay odhan jireen alqataa dhibadday odhan jireen anigu kolley shimbiraha iyo aad uma aqaan laakiin dadka qaarkood way ictiraadeenoo waxay yidhahdeen iyadu jamcisuma raacdo laakiin waxa weeye dadka qaarkoodoo sawirkeeda arkay waxay markaa yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa alqataa weracweracdaa la yidhahdaa anigu ma garanaya wannaasu kama qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya waa shimbiro jamac fara badan isu raaca habeenkii aad u socda waxaa la yidhahdaa ahda min alqaa waa ka garasho badan yahay shimbirta qataaga la yidhahdo waa ka garasho badan yahay way aroortaa baa la yidhi markayse markaa konton kilomitir ama marka waxa afartan kilomitir bay markaa duushaa habeen madow bay soo duulaysaa meeshii ma garan waayeyso ahda min alqaa baa la yidhahdaa waa la yidhahdaa wax qaaa u eegoo kale bay tidhaahdaa ya qaa qaa yani marka waxa weeye carabtu mahmahya ku mahmahan kuwaasa ka mid a ah. wannaasu kama qaala shaykhulislaam ibnu taymiya raximah ullah dadku sida uu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya raximah ullah ka asraabi alqaa waxay ka dhigan yihiin shimbiraha qataaga la yidhaahdo ama waracwaracda la yidhaahdo kooxaheedoo kaley ka dhigan yihiin asraab waa jamcu sirbi asirba alqaa hal man yuciiru janaaxahu lacallii ilaa man qad hawiitu atiiru yacnii koox bay u wada duulayaan marka kooxaha marka waxa weeye shimbirta qataaga la yidhaahdo kooxahoodoo kale ka dhigan yihiin oo siday isu shabbahaan oo kaley dadkuna isu shabahayaan majbuuluuna waxaa lagu abuuray calaa tashabuhi bacdihim bibacd qaarkoodba qaarka kale inay isu ekaysiiyaan oo isshabahaan oo qaarba qaar eh, isu ekaysiiyaan ayaa lagu abuuray fa iyaaka uma iyaaka min libaasi tasaabi fa iyaaka waa kaaga digayaa uma iyaaka dabeedna waa kaaga digayaa min libaasi tasaabi iscarruuraynta dharkeeda ayaan kaaga digayaa yacani waxa weye dharka carruurtu xidhato oo kale inaad xidhato aad iscarcarruurayso oo yacni markaa saasoo kale iska dhigto waa kaaga digayaa buu kudi ama libaasu alifrinjiyu libaaska huga ama dharka loo nisbeeyey faranjiga miya ay xidhatee markaa faranjigu ay la gaarka yihiin faghayru khaafin calayka xukmu waa midaanu kaa qarsoonayn xukumkiis bimacnaa inuu xaaraan yaho aanu bannaanayn libaasul ifrinjigu yacnii iyadu markaa kaama qarsoona waad garanaysa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum inuu xukunkiisu taxriim yahay buu ka tilmaamaya ifrinjina asal ahaan waxaa la odhan jiray faransiiska la odhan jiray yani markii dambe laakiin waa dadku waxay iskaga itlaaqeen gaaladii cadcaddaydoo dhan bay iskaga magacaabeen ifrinjigu wuxuu ahaa marka waxa faransiisku ahaa walaysa macnaa hada an taatiya bilibaasi mushawah taa macnaheeduna ma aha an taatiya bilibaasin inaad la timaaddo dhar dharkaasoo mushawahin la fool xumeeyey ya yani marka oo qaab daran inaad soo xidhato maaha shaygaasi haddii waa mushawah bimacnaa waxaweye suuradiisa la kharibayo waa la fool xumeeya laga tilmaamaya yani zaahidnimo iyo adigoo markaa dee wax doondoonaya inaad marka waxa weeye dhar eh, fool xuna oo dadku ay ka yaabaan inaad soo xidhato ma aha waaya kaa laftiisu wuxuu soo gelayaa shuhrada shuhradu waxay noqon kartaa inay dadka markaa waxa dharka ay xidhan yihiin dhar dee waxa weeye ka qurux badan oo ka duwan oo dee markaa inuu noqdo xagga faa'iqnimada waxay kaloo noqon kartaa xagga markaa fi rifcati wa fi daca xagga koraynta iyo xagga hoosaynta mid walba shuhradu waa ka iman kartaa haddii marka waxaway haylo xunxun aad soo xidhato adigoo heli kara dee inaad dhar wanaagsan xidhato ama caamatu naas dadka dharkay xidhanayaan oo kale inaad xidhato adoo heli kara inaad haylo xunxun soo xidhato oo dildilaacsan dabeedna markaa dadka ku dhex marto oo la yidhaahdo marka waxa weeye muxuu ahaa oo layskaa weydiiyo marba meeshaad marayso ya yacani waxaweye tan noocaasa iyadana waxaweeye shuhradii bay soo gelaysa man labisa sawba shuhratin fi dunya eh, albasahu allahu sawba madallatin yowma alqiyaama walakinahu liqtisaadu fi libaas ha yeeshee waa in dharka la dhexdhexaysto birasmi sharci xaal dhexdhexaysigaasi ku sugan yahay tilmaanta sharciga uu ku sugan yahay siduu sharcigu kuu tilmaamay taxufuhu waxaad ku wareejinaysaa bisamti asaalix yacnii aadaabta wanaagsan baad ku wareejinaysaa aad ku geedaamaysaa waalhadyi alxasan iyo ariiqada lagu hanuunee fiican wa tatalubu dalaa'ili dalik kaas daliiladeeda doonista la doonayaana fii kutubi sunnati wuxuu ku sugan yahay kutubta sunnada iyo wariqaaqi kutubta raqaa'iqda ee zuhdiga iyo ka warramaysa yani marka qalbi jilaaca iyo zuhdiga iyo ka hadlaysa laa siyama fi ljaamici lilkhatiib waxaa isagu shay la mida aanu jirin laa siya aladii huwa fi ljaamic ka isagu ku sugan kitaabka jaamica wax la ma jiro aljaamic liaadaabi alraawi wasaamic lilkhatiibi albaqhdaadi lilkhatiib walaa tastankir hadihi lishaara ha qoonsaninoo ha inkirin hadihi lishaarata tilmaantan famaa zaala ahlulcilmi yunabihuuna cala haada ahlucilmigu kamay zuulina kamay bixina way ahaan jireen zaala yazaalu waxa weeye kamay marka waxa tegin oo markaa qaar ku sugan bay ahaayeen waa nafyu nafyi ihbaatun o waxay leedahay macno nafyi maaduna waa naafiyo laba nafyi baa isku dhacay labadii nafyi markay kulmaan waxay noqonayaa muhbat nafyu nafyi ihbaat marka macnuhu wuxuu dhacayaa kaana markaa la macno noqonayso hmm. fa kaana ahlulcilmi baa macnuhu dhacaya famaa zaala kamay zuulin oo marka waxa weeye qaar aan ku sugnayn may ahayn way ahaayeen ahlulcilmi ahlulcilmigu yunabbihuuna qaar baraarujiyay ahaayeen calaa haada arrinkaa qaar baraarujiyay ahaayeen fii kutubi ariqaaqi walaadaabi wallibaas ashyaada aynu sheegnay waxay ku baraarujin jireen kutubta markaa riqaaqa iyo qalbijilaaca iyo zuhdiga ka hadlaysa iyo walaadaabi kutubta aadaabta ka hadlaysa iyo walibaasi kutubta dharka ka hadlaysa iyo walibaasi kutubta dharka ka hadlaysa wallahu aclam sheekhi hadalkan waa dheereeyey oo qodobkan aad buu sheikhu ugu dheeraaday masaa'il dhowrana waa sheegay masaa'isha waxaa ka mid a waa in marka waxa weeye eh, nicmaysiga iyo raaxaysiga iyo ladnaanta iyo nicmaysiga waa inaan markaa laysku sii dayn ya walaakin yaa xandalatu saacatun wa saaca yacanii wakhtiyada qaarkood qofku inuu nicmaysto raaxaysto dhib ma leh laakiin xagga adaygana nafta waa inuu baraa nafti waxay u baahan tahay tababar wannafsu kaifli in tuhmilhu shaba calaa xubi aradaaci wain tuftimhu yanfatimi naftu waxay la mid tahay baa sidii ilma yaroo kale la mid tahay ilmaha yar wuxuu ku barbaaraa jacaylka uu naaska jecel yahay buu ku koraayo markii hore ku barbaaraa haddaad marka waxa weeye u dayso naaskii dee isagoo weyn buu markaa naaskii iska doonayaa sida caruuraha qaarkood laga sheego inuu hooyadood majliska usoo soo qaadaan dabeedna markaysaa naaska haddana uu ka jaqayo majliskii u keenayaa dabeedna naaskii buu doonaya marka afka in loo gediyo de waa laga jari ya wa in yanfatimi haddaad ka goyso naaskana ilmaha yar dee waa ka go'ayaa soo maa naftuna waa saasoo kale naftu waxaad barto ya waxay yidhahan waxaad barataaba waa beradaa haddaad ladnaan iyo raaxaysi iyo dhucdhuc iyo markaa nicmo uun isbarto adayg baana isbarin maalinta adayg kula kulmo dee baxarkaagaa kacaya ya waxaa la rabaa nafta adaygana in la baro iminka ciidamada sababta loo eriya waa maxay ciidamada marka la tababaraayo waxaa laga yaabaa markaysaga labaatan kilomitir wax ku dhow ama labaatan kilomitirba in la eriyo toban oo marka waxaan yacni sii orada iyo toban soo orada subax kastaa dhici karta inta la kiciyo salaada hore in intaa la eriyo ama shan iyo toban kilomitir ama labaatan kilomitir wuxuu markaa noqonayaa jirkiisu waa dhismaya waa adkaanaya hadhow orodkii iyo dagaalkii marka hadduu galo orodkii alkaru walfarru dhib ku noqon maayo ya yacani wuu awoodayaa waayo dee caadadiisu ahaa marka sababta marka waxaa weeye loo eryayaa oo loo tababarayaa oo jimicsiyada kala duwan loo siinaya waa si jirkooda loo adkeeyo waa si adayga loo baro waa si markaysaga waxay culus ay u qaadan karaan waa si ay adayga u xamili karaan xataa dhibaatooyin badan baa markaysa marka waxaanyacni la mariyaa waqhtiyada qaarkood baa markaysaga meele laga soo ridaa oo layihi halkaa ka booda ama caynkaa sameeya ama ya yani marka waxa weeye waxaas waxaa looga jeedaa naftii baa lagu carbinaya adaygii baa la baraya asal ahaan sharcibay ku sugantahay umuurahaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood wuxuu saxaabada amri jiray inay cagacaddaan ku socdaan kaana yanhaana can kasiirin min alirfaah in badan oo raaxaysiga ka mida nebigu waa naga reebi jiray ya irfaaha culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa waa in markaa qofkii subkado sida raawiga xadiisku soo warinayaaba uu sheego layi irfaahu waa maxay wuxuu yidhi waxa weeye waa inaad markaa maalin kastaba feedhato maalin kasta inaad feedhata irfaha irfaha waa inagii soo sheegnayoo rafaahiyana waa erayga laga keenay rafciguna asalahaan waa kii ahaa geela maalin walba arooraya ayaa la yidhahdaa maalin walba la waraabiyo ayaa laydhahdaa yacni rafhi la yidhahdaa marka maalin kasta intaad subkato oo markaa saliida ama subaga aad ismariso dadku hadda caadatan markaa saliidda aad u isticmaalaan maalin kasta intaad saliid ismariso inaad maalin kasta feedhato tan noocaasa nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam wa kaana ya'muruna bilixtifaa'i axyaanan waxaanuna amri jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu saxaabigu odhanayaa inaan wakhtiyada qaarkood cagacaddaan ku soconno cagacaddaan inaan ku soconno xadiiska sheekh albaani waa saxiixinayaa oo wuxuu tilmaamayaa inuu saxiix yahay xadiiskaasi fii silsilati axaadiisi saxiixa marka waxaa kaloo soo arooray xadiis kaloo sheegaya nahaa can itarajuli ilaa qibban in nabigu reebay calayhi salaatu wasalaam feedhashada la feedhanaayo yacni waxa weeye oo si joogta a ah loo feedhanayo yacni wakhtiyada qaarkood in la feedho hibbigu wuxuu noqonayaa in marka waxa maalina la yska daayo maalina la feedho qofkii haddaanu sooba bixi karin haddaanu feedhan dee waa xaalad marka waxaan adag weeye oo maalin walba markaysa u leeyahay waxaan doonayaa inaan subkado intaan maydho dabeedna markaysa markaa saliid aan ismariyo dabeedna marka aan haddana shallaysto feedho ayaan rabaa haddaanan sidaa ahayn maba bixi karaba ya nin baa yidhi markaan suuliga gelayo toban nooc baan qaataa toban nooc oo kala duwan baan qaataa mid kalea yidhi anigu markaa tobanka midna ma qaato <laughs> anigu tobanka midna ma qaato ya cagacaddaantii baa dadkii la barayaa xataa feerashada waqtiyada qaar in la yska daayaa la barayaa waqtiyada qaarkood in la isbasaaseeyaa la barayaa yacni badankana waxaa la doonayaa dee markaa inuu qofku ishagaajiyo oo dee timihii qofku inuu haddana daydayaco lama rabo xadiiska markaaynu sheegnay naha can itarajul ilaa qibban sheekh albaani waa saxiixinaya abu daawuud wakhayruhu baa soo xadiis kale waxaa ku soo aroortay man kaana lahu shacrun falyukrimhu kii timalihi timaha sharfo shacrun iyo shacarun labadoo bannaan kii timalihi timaha sharfo hagaajiyo marka axaadiistaas isma diidaysa waa la kulminayaa timihii in la sharfaa maalmaha qaar marka in la saliidaysan waayo dee kama hor imanays maalin maalin feedhashada in la yska daayo kama hor imanayso maaha joogto in laga dhiganayo sidan lakin waxaa la doonaya sidan iyo sidan ba la isbaro muxuu sheegayaa wa kaana ya'muruna an naxtafiya axyaanan wuxuuna amri jiray wakhtiyada qaarkood inaan cagacaddaanno sheekha kitaabka sharxay maxamed ibnu saalex alcuthaymiin waxaa lay sheegay wakhtiyada qaarkood masjidka intuu yimaado oo jaamic cunaysa ayuu imaam iyo khatiib labadaba ka ahaa waxaana ka dhigi jiray markaasa wakhtiyada qaarkood intuu markaa kaba yar iska soo qaato aan markaa sidaas aan ahayn oo masjidka uu ku yimaado ayuu marka dambe salaada uu ka baxo cagcadaan buu guriga ku tegi jiray ya guriguna markaa kuma nabnayn masaajidka ilaa guriga ku sii socon jiray cagcadaan calfiya raawi sitayniskaga tago wuxuu dabaqaayey wa kaana ya'murunaa an naxtafi axyaana masaafo dooraanu u jiray markaa gurigiisu masjidka ya oo dadka qaarkood ay igu yidhahdeen nusa saaca loo socon jiray ya nusa saace ayaa loo socon jiray dadka qaarkood igu yidhahdeen marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaa la doonayaa si walba ruux inuu qabsado haddii qofkii xaaladii kuba timaado oo markaa cagacaddaani ay qabsato haddaanu u baran hadhow ma socon karo siduu shiikhuba sheegaayo dadka qaarkood baa wuxuu yidhi haddii lagu yidhaahdo marka waxa weeye shan boqoloo mitir waxaad ku socotaa cagacadaan aan socon karin buui ibnu cuthaymiin baa odhanaya sharxay ku taallaa shan boqoloo mitir waxa weeye waa kilomitr nuskii weeye waa nus kilomitr haayuu uga jeedaa dad baan intaas socon karay ya dee waagii horena dadkuba kaba ma gashanayn soomaalida hadda markaysa markaa kabuhu dee beri dambey u yimaadeen soo maa cagcaddaan baa loo badnaan jiray <laughs> cagacaddaan ayaa loo badnaan jiro buuraha iyo dhagxanta xataa lagu mari jiray markaase addimadu adkaan jireenoo gaatiroobi jireenoo caynkaasoo saas ya baddu shalay waa fa ina albadaadata min aliimaan badaadadu waa nolosha adag ee aan nicmaysiga iyo raaxaysiga ahayn waxaa kale jirta buu sheikhu yidhi albadaada iyo albada'a albadaa'a waa iyadu markaa waa afxumada weeye marka badaadadu way fiican tahay laakiin badaa'adu way xun tahay ya laysa almu'minu biacaanin wala lacaanin wala alfaaxish albadii albadii waa ka afka xun ee cayda badan ya albadaa marka albadaada yadu iimaankay ka midta iimaankay ka midta marka waxa weeye nolosha adag waa in marka waxa la ysbaraa jidhkii la adkeeyaa aan nafta lagu sii daynoo la isku ilaawin asarka uu keenayna macnahaasuu tilmaamaya iyaakum watanacuma waziya alcajam saas aawadeed dadka marka ku soo koray eh, adayga iyo marka waxa reermiyiinnimada iyo haddii dagaalladii ay qabsadaan iyo jihaadkii way jihaadayaan laakiin abnaa'u lmuluuk ya carruurta markaysaga boqorradu dhaleen ee ladnaanta iyo markaysaga yacni koolkoolinta iyo nicmada iyo raaxada ku koray yacani waxa weeye siday xataa markaa u jihaadaan oo ummadda markaa waxa weeye shay cizi ugu jiro u sababaan way adagta laakiin dadka nolosha adag iyo furuusiyada iyo fardafuulnimada iyo adayga iyo marka waxa weeye yacni markaa dhibaatooyinka ku soo koray waxa weeye kuwa waxaa laga rajayn karaa yacni waxa weye wanaag badan markaa inuu xaggooda ka yimaado saas aawadee ilmaha yare ilmu ku soo koray ladnaanta iyo raaxada ee aan weligii adayg arag dee adaygii markuu ku yimaado uma sabri karo umana adkaysan karo cajamta marka leeyahay waa waiyaakum watanacuma waziya alcajam waxaa loo jeeda cajamtii gaalada ahayd baa laga tilmaamaya ahlucilmiga wakhtiyada qaarkood alcajam waxay intay itlaaqaan bay uga jeedaan farisiyiinta ay uga jeedeen bacdu ahlicilmi cajam hadday itlaaqaan muraadkoodu waxay ahaan jirtay inay faris uga jeedeen laakiin hadda macnaha loogama jeedo macna caamaa laga tilmaamaya wax allo wixii markaa ka soo hadhay carab baa laga tilmaamaya waagaana cajamtu gaalay ahaayeen ciddii cajamta ka islaamtay sheikhu wuxuu odhanayaa ibnu cuthaymiin yacni markaa carabtay haleelayaan xukman laa nasaban xagga xukumka carabtay ka haleelayaan laakiin xagga nasabka kama haleelayaan oo bimacnaa waxa weeye cajamtii layska yska caadadoodoo kale ma noqonayaan ee cajamta gaalada ah ayaa loo jeeda ha shabbihinoo ha ku dayanina yacni taasaa laga tilmaamaya yani markaa ilbaxnimada waxyaalaha liitay leedahayna waa in la iska jiraa dabeecadda ayay dhadigaynaysaa dadka ayay markaa jilcinaysaa waxyaalaha waa in aad yo aad la isaga jiraa waxyaalaha markaa yani xadaarada waxaa laga qaadan karaa waxeeda wanaagsan laakiin wixii xun waa inaan laga qaadan wixii liita waa in la iska jiraa wixii liita waa in la iska jiraa dharka shiikhu aad buu ugu dheeraaday mawduuca dharka ku saabsan wuxuu tilmaamaya dhar wanaagsan in la qaato dhar eh, siyaabu shuhraa waa inaan la qaadan dhar gaalada lagu shabbahaya waa inaan la qaadan dharka uu qaadanaya dhar wasadoo dhexdhexaada waa inuu noqdaa waa inuu marka waxa weeye dharkiisii yani markaa eh, mid waxa weeyaan eh, sawbu shuhra ama marka waxa man muuqasho uga jeedo ama wax la mida waa inuu noqon dharku qaadanaya qofkuna marka dharka uu qaato ayaa noociisa lagu xukumaya hadduu cid wanaagsan dharkooda qaato iyagii baa loo nisbaynayaa hadduu cid xun dharkooda qaatana ciddii xumayd baa loo nisbaynaya ciddii xumayd baa loo nisbaynaya wuxuu markaa tilmaamayaa dharka markaa eh, cadcad inuu cumar ibnu khataab yidhi waxaan la jeclahay ruuxa qaariga inuu qaato dhar eh, cad inuu xidhan yahay oo isagoo dhar cad xidhan inaan ku arko ayaan jeclaan lahaa buuri waa si markaa dadka nafahooda ugu weynaado oo cidda haybadda leh oo dee dhar haybad la sidata dee waa la qadarinaya waa la sharfaya waatay qiso sheegaan oo yidhaahdaan oday baa doonayay cid inuu markaa jirrabo oo markaasuu dabeedna wuxuu ugu yimi dharaan qurux badnayn buu markii hore ugu yimi markaasuu martiyey markaasaa laga seexdo la marti gelin waayo markaasuu ka tegayoo haddana uu habeen kale ku soo noqdayoo wuxuu ku soo dhacay dhar qurux badan oo wanaagsan buu soo qaatay markaasaa la qadariyey oo loo keenay markiisa marka waxaan yani martisoorkii oo caanihii loo soo hormariyo markaasuu dabeedna yidhi maray caanaha dhan maray markaasaa ninkii wuu hadlayaa talo mucid baa u timi waa loo yimi isagoo maradii caynkaa u hayu le maray caanaha dhan ya markaasaa li waa maxaa jira markaasuu dee maradiiba caanihii dhammi weydey oo dee maradaa loo keenay adaa lagu keenay me aniga layma keenin buu yidhi maradaa loo keenay buuhi anugu anigii hore idinku imi waata iga seexateen oo waxba isiin weydeen hadda maryahaanan soo qaatay ee dee quruxda badan baa igu siiseen dee maradii baa markaa leeya caanihii dhan maray caanaha dhan maradiina caanihii way dhami la'dahay haddamaarta waxaynu uga jeednaa qofku markuu dhar haybadda sito dadku waxa weeye way qadarinayaan waa ka haybadaysanayaan markuu waxa weeye dhar eh, yacni liita markuu sitana waxaa laga yaaba inaynay ka haybadaysan oo aynay qadarin inayna ka haybadaysan oo an qadarin ayaa markaa laga yaabaa dharka marka waxaa weeye yani markaa ciyaalnimada oo kale in la qaato ma aha oo dee waxawe dhar markaa qofkii lagu xaqirayo waa la iman dharka marka waxawe gaaladu la gaarka tahayna waa in layska jiraa oo tashabuhii markaa gaalada la shabbahayey buu halkaa tilmaamaya taas ayuu markaa tilmaamaya tashabbuhna wuxuu ka yimaadaa wax mushtaragoo la wadaago kama yimaado ee shay khaasa buu ka yimaadaa wixii gaala la gaar tahay oo iyaga lagu yaqaano ama dad xun la gaar yihiin oo iyaga lagu yaqaano waxa weeye in laysu ekaysiyaa ma bannaana in laysu ekaysiiyaa ma bannaana waxay noqonaysaa mid xaaraanay markaa noqonaysa sheikhuna waa tilmaamayaa tashabbuhu yani siday culammada kaleba u sheegeen tashabbuhu inuu ka imanaayo yani dharka marka waxayn cid ku gaara ayuu ka iman karaa Eh, walakin ma huwa libaasu lifrinjiyu wuxuu yidhi huwa almukhtasu bihim bixaysu laa yalbasuhu ghayruhum waa ka yaga ku gaarka ah ee cid kale ayna xidhanayn wa idaa ra'aahu raa'i qaala ina laabisahu min alifrinji yacni markaa eh, haddii cidi aragtana ay odhanayso eh, kan xidhani waa faranjiguu ka mid yahay wa ama maa kaana shaa'ican bayna annaasi min alifrinji wa ghayrihim fahada laa yakuunu fiihi tashabuh haddii marka waxa weye uu mushtarak noqdo shaa'ic noqdo oo la wadaago ma noqonaayo tashabuhi noqon maayo laakiin jiha kale waa ka xaaraan noqon karaa inuu xariir yahay oo kale raggii waa uga xaaraan noqon karaa inuu cawrada aanu asturayn oo kale waa u xaaraan noqon karaa sida xagga nisbada dumarka oo kale marka laga eegaayo wahaakada yani saasoo kale ayuu markaa tilmaamay saasoo kale ayuu tilmaamay bandaloonka laftiisa shiikhu waa tilmaamayaa wuxuu leeyahay dadka bandaloonka sheikhu wuxuu ka qabaa marka hore ibnu cuthaymiin hadduu fadfaad yahay oo ballaadhan yahay inaan dhibi ku sugnayn inaan dhibi ku sugnayn hadduu ballaadhan yahay oo fadfaad yahay waanu cawradii sawiraynin saasuu ibnu cuthaymiin marka u qabaa halkana wuxuu leeyahay haddaba haddii markaa beledkaas hadduu qofkii markaa inuu soo xidho madnaloon inuu soo xidho caalimkii inuu soo xidho iyadoo meesha aan beledka lagu xidhan munaasib maaha buu tilmaamaya dadkiina waa ku xaqirayaan marka laba qof baa ku kala duwanaanaya dharkii oo yacnii ruux caadi inuu iska xidho bandaloonka fadfaadka ah dee waxaweeye marka laguma xaqiraayo nin caalimo weyni hadduu xidhana beled ayna culammadu xidhan marka kaana waa lagu xaqirayaayo waxaa la odhanaya maxaa ku dhacay talo ya maxaa ka si ah? ayaa la odhanaya marka nisbada dadkiiba ay ku kala duwanaanaysaa buu tilmaamayaa inaan qaarkood u munaasib ahayn ayuu markaa tilmaamaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk